alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam weli waxaynu ku dhex jirnaa baab licaan xadiiska cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma ana rajula jaءa ilى الnabiyi slى اllahu alayh wasalam faqaal ina imra'atii laa taruddu yadda laamisin qaala garibha garibha macnaheed maxay ahayd iska fogey qarnibha abciha ehm, markuu yihi akhaafu an tatbacahaa nafsii waxa uu leeyahy waanan ka sabri karaynin oo dee gabadha aad baan u jeclay markaa rasuulku ula taliyay wuxu uhi fastamtic laba mafsado labada labadaa waa labada mafsado tasahlan qaado markaa weeye haddaba imraati laa taruddu lyada laamisin ila sheekhu licaankiibuu ku keenaye waxaa macnaha xadiiska laga qaadanaya mar haddii aanu sheegin wax saraaxa ah ama sariix ku ah qadiyadaa saraaxa aanu ku sheegin oo dhan waxaay waxaasay samaysay qofkaasi noqon maayo qof saaxiibulqadfi ah wax qadfiye noqon maayo isla markaana dee licaan qadiyadaasi noqon mayso haduu sarbeebayo laa tarudu yada laaminsi xumaan bay samaysaa oo ujeedayna marnaba rasuulku alayh isalaatu wasalaam uma iqraariyen qadiyadaas inuu ninkaas xumaantaa gabadhaa ku haysto suurtagal may ahaatee lakin imraati laa tarudu laabisin wa imraa waa imraatun sahlat اlakhlaaq oo u furfuran dumar badan ba iyagoo dhowrsoon oo aan xumaanta ka fog dhalinyardana waxa dhaqan u inay ragga iyo la hadalkooda iyo dhexgalkooda dee salaantooda weliba waktiyada la joogo casrigan oo kale iyo aad bay qadiyadaasi u farabadanta say culimadu sheegayaan haddana waxa laga yaabaa in aanay markaa xumaantii aanay sameyn ka fogtay marka qofka noocaas oo kale ah, qofka qabaa hadduu ka baqanayo iyo hadduu sii daayana amba inay wax kale ku dhacda amba kale hadii eh, allahu lmustacaan isaga laftigiisuna aanu ka sabri karaynin waxaa laga qaadanaya in ladhaa iska hayso ilaa culimada qaarkood ay masaladan u dariishadeen haddii qof isagoo haweeney qaba ay xumaan la timaado inay u bannaan tahay inuu iska qabo haddii arrintaa hayntaa uu sii haya ay sabab ugu noqonayso inay dhowrsoonaato xumaan kale iyo wax kale ay ka dhowrsoonaato intaa horan ay ka toobad keento الzاnي laa yankixu ilا زاniyaة aw mushrikaة culimadu waxay ku qaadeen ibtida kuwa kala ogolaadeyna waa marka koobaad bilowga markay gabadhu dibadda ka joogto qofka ee xumaanta ay samayso inaanu guursanin lakinma haddayba iyadoo zawjadiisi qadiyadani ka dhacdo inuu sii haysan karabay shaaficiyada iyo u daliishadeen culimo kale oo xanafiyada ay ka yihiin arrintaasi inay dhaliil tahayna waa laga qaadanaya gabadhu inay ragga u furfurnaato oo ay u qosasho iyo wax lamid ah amba inay salaantay waxaasi amba dhex gasho waa arrin xaaraan oo banaaneyn qofku inuu gabadh cafiifo dhowrsan guursado isagiina dee u cafiif noqdaan waa laga maarmaan wuxuu ihi shinqiidi waladii yadharka wuxuu ihi ana almuslima laa yanbaqii lahu an yatazawaja ilaa cafiifatan sayinata lilaayaat walaxaadiis alwaaridati fi dalik wuxuu xataa diidaya shek sheekha tan ay leeyihiin qofku wuu iska sii haysan karaa وعn abi هuريرة رadي الlaه عanه anhu samca u maqlay rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulka alla oo yaqulu leh marka qadiyadda sahlaة الأkhlaaq waa qowlka ugu raajixsanune aqwaasha kale lagu fasira waxaa ka mid ah waa gabadh maalka aada u bixisa laa tarudu yadda laamisin qof wax isi yidhahdaba maalkiiba way iga bixinaysaayo soomaalidu waxay dhahdaan waxaa eh, jira waxyaalo raggana ku qurux badan dumarkana aan ku qurux badnayn maxaad ka xasuusantihin ya haye deeqsinimada inuu ninku deeqsi noqdo saa waxu biixa way wanaagsan tahay <laughs> laakin dumarka ugu wanaagsana bay dhahdaan sababta waxay ka jeedaan dee gurigii bay iyadu wixiiba way way bixinaysaa haye xabad kale ku dara ah dagaalka ragga u wanaagsan lakin dumarka wa wanaagsan way taasi waa taxta almijar microscopeka la saaraya taa iyada <laughs> aye maxay wadhaan nin iyo ah. haye ya maan fahmin haye aftahanimada ha aftahanimadu ba idha in de ninku aftaha noqdo ragga way wanaagsanta iyo fasaxadu laakin dumarka dumarka uma wanaagsana de way dumarku iyo raggu waa isku mid un sida ay ragguba markaa qaar uleeyihiin bay dumarkuna uleyihin waa iska dabci abuuriya wax ibaada laakin de gabadha inay saa noqoto kolba meel ay ka hadadashaa munaasabu ma aha dumar ahaan munaasab ma aha wey kuwa kan la idinkaa ku darsan doona وعن هريرة رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول حيina نزلت آية المتلاaciنayn أيma امرأة أدخلت على qوم mن laysa minهم فlaysت min الlahi في شhيء an abi rd radi alahu anhu anahu samicuu maqlay rasuul lahi sala la ala sl rasuulka alleh oo yaquulu leh xiina waqtigii naslad ay soo degtay aayat lmutalaacinayni labadaa isnacdal ee aayaddoodii ay soo degtay suurat nur waladiina yarmuuna azwaajahum lam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihum aayaadka ayuma mraatin haweeneydii kasta buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam ayuma ti imraatin haweeney oo adkhalat usoo gelisa calaa qowmin dad reer u soo gelaysa man laysa minhu mid aan iyaga ka mid ahayn oo ugu abtirisa falaysat min allaahi xagga ilaahay kagama sugnaa fii shayin waxba naxariista ilaahay ma helaysa weyn taas walan yudkilaha allahu ilaahayna gelinmaayo jannatahu jannadiisa wa ayumaa rajulin ninkii jaxada diida waladahu ilmihiisii uu dhalay wa huwa yanduru ilayhi isagoo ilmahaasi soo eegayo amba isagu uu eegayay ilmihiisii ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaaba canhu isaga wafataxahu waanu fadeexadeeyaan calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin kuwii u horeeyey adduunyadii kuwii dambeeyey markay maalinta qiyaamaha iskugu wada yimaadaan meel la iskugu keeno calasaat alqiyaama ayuu ilahay halkaa ka fadeexadeeyaan akhrajahu abu daawuud wanasaa-iy wabnu maaja wasaxabi bn xibbaan wacan cumar radi allahu canhu qaal wuxu uhi man aqara qofka qira biwaladin ilmo qofka qira qirta inuu dhalay isagu darfata caynin isha libiqsigeeda wakti aada u yar qofka qarta hal mar yidhaahdo waan ilmahaanaa dhalay falaysa lahu uma banaana an yanfiyahu inuu diido haddana inuu dafiro mar labaad hadduu dafiro marka dambe laga aqbali maayo akhrajahu albayhaqiyu wa huwa xasanu xasanu mawquufun hadalkan cumar waana xadiis xasana waana mawquuf xadiisku wuxuu tilmaamay marka qofkii ilmihiisii inaanu iska nafin marka horta qadiyada ku saabsan talaacunka marka labadii qof ay talaacunaan waxaynu soo aragnay ee mulaacanadu ay dhex marto gabadha iyadoo uur lano talaacunkaasi wuu ku dhici karaa iyadoo ilmihii umushana wuu ku dhici karaa iyadoon qaadanba aan wax uura lagu ogeyna waa dhici kartaa intaba markaa looma joojinayo marka wakti haddii ay abad qof si ay sameeyaan haddaba culimadu waxay isku khilaafeen haddiiba ay uur leedahay ilmaha halkaa ka dhasha talaacunkii waa la sameeyey waa lagu kala tegey culimada in badan oo ka mid ah leh sidaasaa ninkaasi ilmaha aan loogu abtirineynin iyadii loo raacinaya mar hadduu dee qadfiye iyadii culimaduna qaar badan oo ay kala saareen waxa maya waa kala laba o qadafkaasina waa masalo kale ilmaha nafyigiisuna wuxuu ku xidhanyay isagu imaa inuu diido wa imaa inuu ogolaado ilan gabadhan isba firaashkiisi bay ahayd marka hore alwaladu lilfiraash bu yihi macanaa waa gogashi halkii lagu dhalay bu ujeeda iyo gurigiisi dabeed markaa waxa weeyaan hadiiba isagii uu dafiru idhahdo aanu maan dhalin dee taasi waa misalo kale warkii waa cadiy haddiise aanu diidin ilmaha isagaa la raacinaya sidaasaan u badan tahay waxaana sii caddaynaya rasuulku alayh salatu slam wuxuu yihi bal eega ilmahay dhasho ilmahay dhasho labadii nin ee matalan hilaal bin umaya iyo shariik bin saxmaa oo ninkii la eedeeyay labadaas sifadaa ka bakay raacdaba rasulku sheegay alayh isalaatu wasalaam marka kii lagu tuhmaya bay raacday ninkaasi saasaan loogu aabtirin oo isagoo nin wey noqday aan loogu aabtirin saxaabiga la odhan jiray hilaal bin umaya taas markaa warkiibaa dee caddaaday calaamaad bal arg waxaa se xadiiskan ur dad baa laga yaabaa dee inay ilmahoodii ogaan hadduu dana u dafiro amba tuhum gabadhu iska tuhmo horta in qofkii cid tuhumo u ihahdo waxaasay samaysay xaaskiisii iyadoo aana waxba ku arag waa dunuubta waaweyn iyo kabaairta wax dee lagu hadlayo wax loo dhawaado tona maaha lakin imika sida dee tani waa qadiyad aanu qofkii waxuu dee ka aamusan lahayn inuu ka aamuso de aray waxba faaida jira iyo inuu qarsadaaton gabadhiina waxaa laga yaabaa dee iyadoon la ogey waxay doonta intay samayso marka waliba markaa dee la qabo markaynan de meel iska joogto tahay dee warkeedu u caddaanaya laakiin markay qoys iyo reer leedahay dee ubadkan kalun baa la moodaya ama inay meel kala tagtay dee cidi moodi mayso iyadii rabbigeed ba markaa isagu markaa rasulku wuxu uhi ala sla slam ayuma imra'ati adkhalat calىa qowmi man laysa minhum falaysat min allahi fi shay markaa falaysat min allahi fi shay dee gaalnimo way ixtimaashaa inaanay xagga ilaahay waxba kaga sugnayn inaan qof dee hagaagsan oo ilahay agtiisa qiimo kule aanay ahayn marka waxaa lagu fasiro alfaad lwaciid alfaadii waciidka ayay la tahay oo markay ugu sahlantahy de waa kabaairta oo naxariista ilaahay gabadha is helimayso waana kabaairta waxa weeyaan alfaad lwaciido alfaad lwaciidna dee mutlaqan unbaa lagu qaadanaya lakin adilada ka hadee lagu fasiraya laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhihi ma yuxibu iyo laa yadkulu janata qataatun aw qaaicun bu nabi uri ala sla ma galo haddana waxa isku waafaqsayay inaanu qofka qaraabada gooya amba namaamku inaanu marka alfaad waciid waa lagu qaadaya almuhim lakin arrin sahlan inaan ahayn oo naar ay ku gelayso waayo xumaantay ku kacday marka laga reebo <clears throat> ciddii ilmaha ciddii dhashayna way ka keentay cid kaloon dhalinna way ugu abtirisay marka maxaa ka dhalanaya inuu dhaxlaa ka dhalanaysa khalwadii baa ka dhalanaysa waxaasoo dhan baad dee ka iman karaa ka dhalaya walan yudkilaha allahu jannatahu ilaahay jannadigiisa gelin maayo waa alfaada waciidkan sheegin sidaa cagsigeedana gabadhii oo laga yaabo inaanay meel kale tegin xumaan kala samayne dhowrsano gurigeedii joogta ayaa laga yaabaa ninku ilmihii ay dhashay inado maan dhalin anigu oo iska dafra wa ayumaa rajulin jaxada waladahu kaasoo ilmihiisa diida wa huwa yanduru ileyh isagoo arkayo eegayo inuu ilmihiisi yahay ama yanduru ilayhi ilmahani uu soo eegayo oo dee naxariis daraa markaa ku jirta ilmihii oo siaa soo eegaya ayuu leeyay maanan dhalin waana weladkiisii waladahu buu rasulku uri ala sla sl ilmihiisii dhihi lakin meesha shubah taallo wax kale ay yimaadaan dee talaacunka iyo waxaas yimaadaan waa maslo kale taasi laakiin ninka og inu ilmihiisii yanduru ilayh ixtajab allahu canhu ilahay oo maalinta qiyama iska xijaabay macneed waa maxay ilaahay subxana wa tacaala una waxaa ka laazimaya horta waa loo sugaya ilahay subxana wa tacaala kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun soo maha oo dee laga qarinaya marka ilaahay subxana watacaala maalinta qiyaabaha halka uu dadka wanaagsan ee ahlu khayrka alla ay arkayaan gaalada ilaahay waa iska qarinaya isna kuwaasuu ka mid noqonaya walow yuu gaaloobime walow yuu gaaloobime waayo waxa u muhiimsan ahlu jannu ay haystaan waa ilaahay aragtidiisa weliba ilahay uu fadeexadinay calaa ruusi alawaliina walaaakhiriin xadiisku wallahu aclam waxaad moodaa inuu saxiix yahay dabeedna markaa muslim markaa xaakimna wuxu waaba calaa shardi muslim culimada qaar daciifiyay jiro lakin macnihiis kole waa saxiix xadiiskan kalena waa de isagu waa hadalkii cabdillahi hadalkii cumaro qofku hadduu ilmaha isagoo caafimaad qaba markaa intuu waan dhalay anaa dhalay ilmahaa haddana mar dambe idhaahdo maan dhalin laga aqbali maayo isagaa loogu abtirnaya la raacinaya haddaanay dee shubaha waxyaalo kale aanay iman inoo caddaymo kale ah tusaale ahaan dee ilmihiisi midaan ahayn ba halkaa lasoo mooday markii dambe ogaana de inaanu kii ahayn kiisi meel kale lageyay ama ina wa asbaabo kalea iman karaa markaa ku xeerayso man aqara biwaladin darfata caynin ishaa libiqsigeeda qofka qira oo macnaa waxa weeyaan wakti aada u yar unbaa looga socdaa falaysa lahu fi falaysa lahu ma banaana an yanfiya diido o u وعن abi hurata radi allahu canhu ana rajula nima qaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulki ilaahay o ina imra'atii haweenadeedii waladat way dhashay gulaaman wiil aswado madow qaala wuxu uhi hal laka min ibilin oo geel ma leedahay qaala wuxu uhi nacamha qaala wuxu uhi famaa lawanuha midabadeedu maxay yihiin qaala wuxu uhi rasulku qaala ninkii wuxuu yihi xumrun waa casaan qaala wuxu uhi hal fiiha min awraqa oo mid madow bacdi ma ku jira qaala wuxu uhi nacamha qaala wuxuu yihi fa anaa dalika arrinkaas xaggee buu uga yimid qaala wuxu uhi lacalahu waxa laga yaaba nazacahu inuu jiitay cirkun xidido in awrkii berigii hore dhalay amba awr hore oo dhalay inuu kasoo qaatay baa laga yaaba qaale wuxu uhi falacalla waxaa laga yaaba ibnaka inankaaga haadaa kana nazacahu cirqu dee inuu jiitaa isna laga yaabaa muttafaqun caleyh wa fii riwaayati muslim wahuwa yucaridu ninkaasi markuu ereygaa leeyay wuxuu sarbeebayaa yucaridu atacriid waa sarbeebta wuxuu sarbeebayaa bian yanfiyahu inuu ilmaha dafiru ihahdo de aan umadhalin maadaama ka duwan yahay iyo xaaskayga waqaala fii aakhirihi aakhirka xadiis kale wuuu ku yii wuxuu yihi walam yurakis lahu rasuulku uma banaynin fi lintifaai minhu in isku inuu diido xadiiskana wuxuu caddaynayaa un tacriidku sarbeebtu inaanay qadfi horta noqonaynin ilan hadduu idhahdo ilmaha maa dhalin gabadhiina uu qadfiyey bay noqonaysa markaa talaacuna halkaa ka iman maayo waxaa kaloo xadiisku waadix ku yahay qofka haddii wax caddayn o kale aan lahayn lakin midabkoo kaliya lagu kala duwanaadaa in aanay ahayn inaanu aanu dhalin isagu oo ninkani dee nin caraba bu ahaa maxaasiisna gabadh carbeed bay haddana ilmo madow baa meesha yimid marka haddee shakiba u ninkaasi ku dhacay marka rasuulku alayه الsalatu salam lakin si kale uu tusay oo aad u cajiiba xikmad dheeri ku jirto geel ma leedahay bui ha midabkooda su yihi waa xumrun haddaba awraq ma ku jira awraqaasi waa midab isku jiro oo eh, huwa aladi fiihi sawaadu laysa bixaalik bal yamiilu ilى اlgabra wa minhu qaliilu qiila lilxamaamati warqa maxaad u taqaanaan me nimankii geelaydahay ma joogan ya madow bacd haye madow bacd marka waad igu soo maha markii hore waan ka sheegisnaamee waa midab madow iyo haddana waxaa ku jira cawlaan kale ayaa ku jira oo casaankii madowgii markay isdhex galaan baa midabkiisir bedelaya markaa dee geelaasi ma ka duwaya geelaaga kale ilan geelaaga waa casaanka u badane geelaaga waa wada casaan geelu inta badan de ni qofku haystaa waa geelis wada dhaldhalay oo waaa laga yaaba inuu laba halaad ama saddex halaad marka hore kasoo tarmay geela u dhan u haystaaba oo midabkooda ay wada socdaan maxaa markaa geela ka duway kuwa isagii baa markaa xujadiisa ya sii sheegtay wuxuu yihi dee waxaa laga yaabaa cirq hore oo awr hore oo dhalay inuu jiitay oo awr hore oo madoobaa inuu jiray dee inankaagana waa laga yaba aynkaas ma laga yaaba ina ayeydaadii saddexaad ama awowgaagii afraad inuu madoobaa waa laga yaabaa <laughs> soo ma halkaasaa laga yaabaa ilmihiinuu ka keeno meel fog fog fog buu ka keeni kara hadduu doono ana rajula qala wuxu ya rasul rasuulka ilahy ina imraati haweenadeedi walad aswaasha hulaaman aswada qala wuxu hal laka min ibil geel malaadahay qaala nacam qaala fama alwaanuha qaala xumrun qaala hal fiiha min awraqa wax casaan madubacda qaala nacam qaala fa ana dalik arrinkaa xaggeed ka keen age uga ahaatay ana dalika xaguu ka ahaaday arrinkaasi ayna ja dalika allown qaala wuxu uhi lacalahu waxa laga yaaba nazacahu inuu qaala wuxuu yihi falacalla waxa laga yaabaa ibnak hada nazaca cirqu mutafaq caleyh wahuwa yucaridu wuxuu sarbeebaya bian yanfiyahu inuu ilmihii dido waqala wuxu uhi fi akhirihi walam yurakis lahu fi lintifaa'i minhu uma banayn rasulka ala sala slam xadiiskan qiyaas oo kalena waa loo deliishadaa xusnu tacliimi nabiyi sala llah alay slam waa loo deliishadaa waxaa kaloo laga qaadanayaa mujarad in markaa ixtimaalaadka ah inaan nasabkii aan lagu nafiyeynin waxaa kaloo usuuliyiintu u daliishadeen xadiiskan waqad istadla bihi اusuliyuuna calى اshtiraaطi an takuna اlcilaة waصfa munaasiba lilxukmi wailغاء اlawصاaf alati la tuأhiru fi اlxukmi lأna rasula salى الlaه alay slm alغى اkhtilaaf lowni اlwalad can abih licadami taأhiiri fi اxukm waxay u daliishadeen an takuna alcilaةu waصfa munaasiba lilxukm marka mararka la tacliilinayo tusaale ahaan qiyaaskii maxaa loo baahnaa inay cila meeshaa jirta soo maha ciladaa looga qiyaas qaadanayo cilada kale masle kale looga qiyaas qaadanayo waa inay wasfi munaasiba tahay oo xukunka munaasiba awsaafta aan xukunka raadaynayn meesha waa la tuuraya tusaale ahaan imika madow iyo caddaan waa laba cilo oo kala duwan soo maha waa laba midoob oo kala duwan laakiin xukunkii ma saameynayo kana uu iman karaa kana uu iman karaa islam isla mid kaliyu ka iman kara baab lciddati wlixdaadi walistibraai wagayri dalik wuxuu baab yahay alcidda walixdaad nusqooyinka qaarkoodna waxaa laga yaabaa in lagugu daro istibraa alcidda waa cidda tirsi gabadhay cadad baxdo ixdaad waa markay asayda qaado halkay soomalidu ihahdaan asaydi weeyaan istibraana ah waa istibraau raxim waa in raximkii la beri yeelo gaar ahaan matalan marka gaalada dumar laga soo qabsado dumarkaa dee inay ur leeyihiin iyo inaanay lahayn la kala garan maayo wax istibraar ah baa lagu sameynaya hal xayd inay xaydaan markaa ay caddaanaysaa dee inaanay markaa ur lahayn ba caddaatay haddii aanay de arrintaasi marna waaba cadde urkiiba meeshii ay maraya istibraag waa dalabu braa'at raxim alciddana waxaa laga soo keenay laga keenay maakuud min cadd almala aw alayaam waa tirintiio waxaa looga jeeda ma sharcan tarabus lmarati almaxduud sharcan can taswiij bacda firaqi zawjiha wa tarabus ilmara inay sugto haweeneydu almaxduud caddad baxaysa sharcan amba la xadiday ee maxduude markaa la yihi tirso sharcan inay ka tar ka sugto ka joogto can itaswiij guursi ay guursato bacda firaaqi zawjiha marka ninkeedii ay kala tegeen wاladina yutawafawna minkum wayatarabas wاladina yتwفوna minkm وydruuna أزواaجا yترabصna بأنfusihina أربacaةa أشhuri وcشhر waaba halkaas إحdاadna waa tark الmarأaةi الزينة في xaal العidة waa tarku الmarأة الmتوفى عanha tark الmarأaةi الmتوفى عanha الزينة وما يدعو إلى النكاح وما يدعو إلى النكاح في حال العدة waa inay isququxuntii ka tagto markaa wey ixdaadkii waa inay isbasaasiso oo aanay waxii calaamaadkii quruxda iyo guur inay ujeeday iyo wax lamid a aanay sameynin inta ay ku jirto aayaadka qur-aanka bay marar badan markaa ashhur yani id ereyga cidda qur-aanka kuso arooray wallahi yaysna min almaxiidi min nisaaikum in irtabtum facidatuna halaata ashhur marka ciddadiiba waxay qaybsamaysaa ciddatu طalaaq iyo ciddatu alwafa walow inta badan ixdaadku de isagu waa waa geeridu lakin ciddadii baa intuba soo gudageli karaan istibraagana waxaa looga jeedaa marka kelimadu waa alab اlbara'a si an tarabus yuqsadu minhu tarabusun yuqsadu minhu alcilmu bibaraa'ati raxim alcilmu bibaraa'ati alraxim tarabusun yuqsadu minhu alcilmu bibaraa'ati alraxim waa ukaadin iyo sugitaan looga jeedo in la ogaado raximku inuu beryahy bibara'ati araxim oo addoontii markaa weeyaan kuwa islan lagu sameynaya iyagii kuwan kale waa saddex bilood iyo wax ah. iyo aqra iyo iqra maxaan aqragi nacamha loo keyay وعن المسور بن مخرم رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بالليالي نفست ay waladat way umushay bacda wafaati zawjihaa ninkeedii markuu geeriyooday kadib bilayaalin habeeno dhowr habeen kadibba way umushay oo fa jaaءat الnabiya salى الlahu عalayه wasalam nabigay u timid fasta'danathu waxay uga idan qaadatay an tankixa inay guursato faadina laha rasuulku waa u ogolaaday oo fanakaxat way guursatay rawahu lbukhaariyu wa asluhu xadiiska asalkiisu fi saxiixayni buu ku yaalay saxiixeynka ku yaala wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa amahaa iyadu wadacat ay waladat way umusho ilmaheedi bay dhigtay bacda wafaati zawjiha biarbaciina leylatan afartan habeen kadibba walaa araa ba'san wax dhiba uma arko an tazawaja inay guursato wahiya fii damiha iyadoo dhiiggaa silix ay dami nifaas wa dami lwilaada iyadoo weli markaa dee markay umushaylan dhiiggii wilaadadaa jire aan nifaaskaa ka daahirin inay guursato wax dhiba uma arko hayra ay laakin ha yeeshe annahu arrin wuxuu yih laa yaqrabha usoo dhowaan maayo zawjuhaa ninkeedaa guursaday xataa tadhura ilaa ay dadka daahirto laakiin guurka iyo waa kala laba inay markaa is arkaan waa laba arrimood oo kala duwan waay gabadha markaa eh, laga dhintay ciddadeedu haday uur leedahayna wa ulaatul axmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna halkaas iyadu marta hadday tahay mid allahu lmustacaan aan ur lahayna iyaduna way xadidan tahay o wاladina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wa cashar iyaduna intaasay tirsanaysaa haddaba tii uurka lahayd ayuunbu nasiibkeedu marna waxaa laga yaabaaba inuu bil uurkeedaa siihay oo sideed biloodoo dambe ay dib usii joogto marna waxaaba laga yaaba dhowr habeenba inay dhowr habeen kadib ba inay umusho iyadu maadaama ciladu ay halkaas ku xidhnayd way guursan kartaa mar al markaa umushaba guurka waa u banaanyah inay ninkii sarkaan waa masle kale oo dee ninba hadduu maanta gabadh qabo ay umusho dee intaa ay dhiiggan ku jirta isma arkayaanoo shareecadooda uma ogolo waynu ogni ka guursadina saasuunbuu la mid noqonaya lakin wuu guursan karaa weeyaan sida saxaabiyadda markaa ay uga idan qaadatay xadiiska markaa inta u ka dheeraayo waxaa lagu yihi ma dhacayso ilaa afar bilood iyo tobankii habeen tagaan dabeetana intay dharkii xidhatay bay rasuulka utagtay oo masladiisa weydiisay kadibna markaa uu ogolaaday rasuulku alayh الsalaatu wasalaam inay ay guursato